bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin baab alwqf fi اlafsaxi clى naxwi raxmat bاlhaa wa clى naxwi muslimaati btaa inta waxaan ka gelaynaa waqfi waxaad dareemaysaa kitaabkii inuu nihaayadiisa kusoo dhowaaday waqfi waxaa la yidhaahdaa qadcu nudqi qaطcu الnudqi cinda ikhraaji aakhiri lafda dhawaaqa oo la gooyo lafda ama lafdiga ama kelimada aakhirkeeda lala gooyaa la yihahda macnaha waxa weeyaan bicibaara ukhraa waqfi waxaa la yihahdaa iskaanu awaakhiri اlkalimaat kalimaadka aakhirkeedu oo u istaago ida tama biha almacnaa shayga markuu macnaha ku dhammaystirmo oo lagu istaago sukuun lagu istaaga la yidhaahda marka waqfiga anwaacdiisa waa badan yahay khaasatan cinda alquraa yaa yaqaano waxaa weeyaan asalkiisa aliskaanu almujarad xarafkii oo la reebo marna iskaankii oo room lagu daro marna ishmaam oo xarakadii oo meesha laga qaado sukuunku lagu bedelay oo wax macnaha laga muuqijiyo ibdaalu taai taaniih اlismiya haa-an tadii oo taa-u taaniih ah sidii raxmatin oo kale raxma loo bedela ha ziyaadat اlif alif aan joogino meesha lagu ziyaadiyo kelimadii oo ilxaaquhaa sakti maa agnaa canii maaliyah halaka canii sulطaaniyah hadaas ha u sagtadoo lagu ziyaadiyo ibdaalu lhamzati hamzadii oo la bedelo tadciif iyo naqlulxaraka waa badan yihiin intaasoo dhan alfiyahaad ugu tegi doontaa in shaa allahu tacaala markaan ikhtisaar u soo laabano waqfiga waxaa weeyaan xarakadii bedelkeeda oo sukuun la keeno marka haddii kelimada ay markii hore reebneed ee markaa in lagu istaaga la rabo wax iska bedeli maayaan taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa litashqaa haddii ha lagu waqfa la yihahdo laa farqa baynaha wa bayna xaalati اlwasl maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ila tadkirata liman yakhshaa tanziila miman khalaqa alarda wasamaawaati اlculaa alraxmaanu على alcarshi istawaa fiir kalimaadkaas aakhirka waa ka reeban yihiin haddii lagu istaaga la yidhaahdana sidii unbaa lagu istaaga haddii la xariiriyo taaha maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqaa ilaa tadkirata liman yakhshaa tanziila isma bedelayso waqfan wa waslan maadaama kelimada aakhirka ay reeban sideedaa lagu dhaafaa waa nuqto nuqtada labaad haddii kelimadii ay xarakaysan tahay oo fatxa iyo kasra iyo damo ay xarakaysan tahay oo in lagu istaaga la rabo istaagitaankaas waxawa xarakadii alla goynaa mathalan bismi illaahi araxmaani ay ahayd markii lagu waqfayaa bismi illaahi araxmaani araxiim kasradii hoos dhigaheed waa tagtay ama fatxadii alxamdu lilaahi rabi alcaalamiina ay ahayd rabi ama godaalay ahayd iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu nastaciin xarakadii waa la goynaya waxaa lagu bedelayaa sukuun marka waxaa la yidhaahdaa in la kulmiya alwaqfu maca alwasli carabi ma ah qofkii inuu yidhaahdo bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaan araxiim mana ku istaaginoo kuma neefsanin oo waqaf ma aadan samaynin kelimadii inaad xarakaysay oo aad markaa xariirisana ma yeelin bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaani araxiim waa la ogolyahy wasliyaa la yihahda kelimada la siina haddii kale ku istaago ku neefso amaa inaad ku istaagtid oo inaad reebtid aadan ku neebsanood kii kale ku qabatid maya nuqdadaas taas weeyaan markaan idhi kelimada hadday reeban tahay reebnaanshadaas sideedaa lagu baaqiyela waa inuu sukuunkaas asli yahay haddii sukuunka caarad ou yahay mathala innahu kaana bihi basiira innahu hadaas hadirtaan way godantahay tahay waxaa ka dhashay godaalkaas waaw oo waaw ishbaac la yidhaahdo inahu kaana bihi basiira soomaalida waagii horo intaan tajwiidka baran inahu kaana bihi basiira la dhihi jiray khalad oo qiraacada ah bihi waha ya yaraa ku qoran ya-daas waxaa weyaan naashia can ishbaaci kasra markii in lagu waqfo la rabo ma ansixaysa inahu ina tira inah a lagu istaagaya inahu kaana bihi ayd bih a laleeyahay kelimada lagu istaagay haday hadday munawan tahay munawan waxaan u jeednaa laba shaqal laba godaal ama laba hoos dhig ama laba kordhig haddii uu laba godaal laba godniin haday kelimada saaran tahay oo caliimun xakiimun oo kale ay tahay midkii godnaay bay lamid tahay oo sukuunkaas yaa la keenayaa tanwiintiina waa la tuuraya inahu eh, caliimun xakiim alaleeyahay waxaa lamid e eh, haday labadoodu hoos dhigan yihiin oo hadii aliimin ay ah, aliimin xakiimin haday ahaan lahayd waxaa laleeyahay aliimun caliimin xakiim iyadna waalawada waa wada lawada reebaya haddii laakiin ay tahay tanwiin oo inahu kaana aliiman xakiimaa aliiman xakiiman ay ahay tanwiinta haddii kordhig ay tahay waxaa loo badela alif marka tafaasiilkeeda waa imaan doonta hadda musanifka wixii asal ah kaaga hadli maayo laakiin wixii khaalif mukhaalif lmashhuur ayuu ka hadlay markaasuu yihi baabun alwaqfu ku istaagitaan fi lafsaxi sida fasiixa ah haddii aan qabano calaa naxwi raxmatin lagu istaaga bilhaai bay ahaanaysa oo marka markaa raxmah alaleeya raxma wa calaa naxwi muslimaatin markii lagu istaagayane bitaa baa lagu istaaga oo ina almuslimiina wاlmuslimaat ala leeyahay tadi baa la ha loo bedeli maayo marka hadday tadi mufrad ku jirto ha a loo bedela raxma oo kale iyo nicma oo kale hadday jamac ku jirtana tadi sideeda lagu baaqiyela ama bicibaara ukhraa taadii haday tahay ta marbuudo ta gaab haday tahay ha loo badala haddii taadi ta dheer ay tahay ta maftuuxana la yihaha ayadana sideeda lagu baaqiyeelaya hadda qaacidadaas waa taaniidka tadii loo la geliyey tadii taa u taaniid in kaanat fi lmufradi tubdalu haa wa in kaanat fi jamci lmuanathi saalim tabqa calaa maa hiya calayh markaasuu musanifku wuxuu idaa wuqifa hadii lagu istaago calaa maa fiihi taau taaniih wax taau taaniih ay ku jiraan haddii lagu istaago fa in kaanad haday tahay taau taaniihtii saakinata mid reeban lam tatagayar isma bedelaysa taas naxwu qaamat waqacadat waa qaamadku istaag hadii lagu yidhaahdo taadi waa ta maftuuxa ah awalna waayba reebneed sideeda lagu dhaafaa qaamad aad leedahay markaad ku istaagaysid haddii la xariiriyana qaamat hindun waa isla mid le ilaa inay alif iyo laamka dib dhacdo qaamat alhindaatu la yidhaahdo marka liajli takhalus min iltiqaai saakiin loo hoos dhigo wa in kaanat mutaxarikatan haddii ay tahay tadii taa u taaniidka aheed fa imaa an takuuna alkalimatu kalimada inay tahay jamcan bilalifi wata in kelimada alif iyo taa lagu jamciyo jamculmuanad saalim ay tahay aw laa inaysan ahayn fain lam takun kadalika hadaysan jamculmuanad saalim ku jirin falafsaxu sida fasiixa ah alwaqfu biibdaalihaa haan alwaqfu in lagu istaago waa biibdaalihaa badelitaankeeda haan loo bedelo in lagu istaago taquulu waxaad leedahay haadihi raxma wa haadihi shajara yaad leedahay marka yani ma dhehaysid wartacdi waaba dhibacsantaho waaba horteyda ka muuqdaahe haadihi raxmat wa haadihi shajarad maxaa loo dhihi waay sida fasiixay carabta ku hadasha saas ma ah wa bacduhum qaarkood yaqifu bitaa'i buu ku istaagayaa waqad waqafa bacdu sabcati wuxuu ku istaagay fii qowlihi tacaala ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin ina shajarata zaquum bitaa'i buu ku istaagay fiiri ina raxmat yay yidhaahdeen waqfigan waqfi idiraari a waay oo hadda ma banaano ina raxmat in lagu istaaga mudaaf oo mudaaf ilayhi allahi qariibun in la yidhaahda ma banaano laakiin waxaa laga hadlayaa neefti hadday kula qabato waqfigaas idiraariga ma ina raxmah maad leedahay mase ina raxmat aad leedahay ina shajarat maad leedahay mase ina shajara marka waxaa la leeyahay sida oo fasiixa ahayd waxay ahayd in ina raxma ina shajara in la yiraahdo laakiin qaarkood baa baneeyeen intaa lagu istaago walidaalika qur-aanka inay midan kuwa kale ka duwan tahay taa loo qora ina raxmat allahi qariibu min almuxsiniin tadaas waxaa maftuux looga dhigay annahu yajuusu lwaqfu biha taa-an iyadoo ah in loo bedelo waa banaan tahay shajarata zaquumna waa lamid marka fiiri haddii ay eh, ha lagu istaagi lahay tada waa la gaabi lahay ina raxmat ta marbuuta laga dhigi lahay marka likownihaa jaa-iza fiiha lwajhaan yaa tadi maftuuxa laga dhigi bitaai wa sumica bacduhumaa laga maqla yaquulu asoo dhahayo yaa ahla suurati lbaqarat meeshii laga rabay yaa ahla suurati اbaqara meeshii laga rabay yaa wuxuu baqarat oo tadi oo marbuutada ahayd oo sideeda lagu istaagay markaasaa ta maftuuxa loo qoray faqaala bacdu man samicahu qaarkii maqnana waxay yidhaahdeen wallaahi maa axfadu minha aayat meeshii laga rabay wallaahi ma axfadu minha aayah inuu yidhaahdo yow aayat yiri qaala shaaciru wuxuu yiri wallaahi wallaahu anjaaka bikafay maslama min bacdi maa wa bacdi maa wa bacdi mat kaanat nufuusu اlqowmi cinda alkalsamah wa kaadat ilxuratu an tudca amat waxay macnaha beytkan uu daliil yahay inay bannaan tahay ta'dii marbuuطada ahayd in loo bedelin ha oo ta'deeda lagu baaq yeelo wallaahu ilaahay baa anjaaka ku badbaadiyey bikafay maslamat maslama labadiisa gacmood buu ilaahay kugu badbaadiyey maslamat maslamah meeshii laga rabay maslama nin magaciisa wa min bacdi maa wa bacdi maa wa bacdi mat midaa gadaasheed midaas gadaasheed midaas gadaasheed yani wixii dhacay oo dhacay oo dhacay waxay mat wa bacda maa ayadnay ahayd alifti yaa haa u taaniih loo bedelay min bacdi maa wa bacdi maa wa bacdi mah ay ahayd iyadoo haa u taaniih loo bedelay alifti aliftii oo haa u taaniih loo bedelay hadii baa ta loo akhriya adana bacda mat buu yiri markaasuu ri kaanat waxay ahaatay nufuusu lqowmi qowmkii nafafyaalkoodii cinda alkhalsama dhuuntay soo gaartay buuri wakaadat اlxuratu gabadhii xuradeeda waxay ku dhowaatay an tudca amat adoon in loogu yeero yani ciddii laga reeyo oo dagaalkii marka meel xun ou gaaro nufuusta way soo degay jirta xataa idaa balaqat eh, meeshii ay ahayd eh, wabalaqat eh, sidau ilaahay u yiriyay waid zaaqat alabsaaru wabalaqat alquluubu alxanaajira qofka markii ay cadowga meel kasta uu kasoo galo waxaa waaye qalbiga waxaad moodaa kor inuu usoo dhowaado dhuunti kaasoo galay marka kaanat waxay ku dhawaatay waxay ahaatay nufuus alqowmi cinda alkhalsamat yani waxaa weyaan dhuuntan korabay timid khalsama marka meeshii laga rabay cinda alkhalsama inuu yiraahdo yaa taau taaniitii sideeda ugu dhawaaqay markaasaa taau marbuuta laga badela taa dheer loo qoray wa kaadat ilxuratu waxay ku dhawaatay an tudca amat in loogu yeero kaada ina an la geliya ma ahayn gadaasheeda waxa weeyaan kaada min afcaali muqaaraba jumlada khabarkeeda dhacdo waxa weeyaan an inaan lala xariirinin waay wa mithlu kaada fi lasaxi karaba waa ibnu maalikan u yiri marka waa laga raajaxsan yahay ulajeedada wakaadat ilxuratu an tudca amah a laga rabay amah amatun taadii marbuudada eeda waxaa loo akhriyay ta oo sideeda markaasaa lagu istaagay marka taadii haday taawu taaniith oo mufrad ku jira haday tahay oo isimna ku jirto sida afsaxa waxa weeyaan in ha loo bedelo laakiin cinda qaliili min alcarabi yubquunaha taaan walidaalika tuktabu taaan maftuuxa wa in kaana isimkii haddii uu yahay jamcan bilalifi wataa alif iyo taa haddii lagu jamciyey falasaxu waxa weeyaan alwaqfu bitaai ta in lagu istaago wa bacduhum yaqifu bilhaai qaarna ha buu ku istaagay cagsi waaye wa min kalaamihim waxaa laga maqlay kayfa alikhwatu walakhawaah meeshii laga rabay kayfa alikhwatu walakhawaat in la yidhaahdo oo ta-dii la gaarsiiyo sideeda lagu baaqi yeelo oo ina almuslimiina walmuslimaat saas oo kale ay ahaato yaa inta ta-dii ha loo bedelay baa markaa ha loo akhriyay wa qaaluu waxay yidhaahdeen dafnu lbanaah min almakrumaah ayay yidhaahdeen dafnu lbanaat gabdhaha in la duugaahu min almakrumaati wanaagyaalkay ku jirta waa jaahiliyadii wa dadkii qabla alislaam nebiga laga soo dhex bixiyey yaa waxay dhihi jireen gabadha intay ceebkuu keeni lahayd intay yartahay in iska duugtaa fiican marka ilaahi subxaanahu wa tacaala waida almaw-uudatu su'ilat ilat biayi danbin qutilat yaa ilaahi subxaanahu wa tacaala yuu noogu sheegay in hadhowta lagula xisaabtami doono marka runtii midna waad la yaabtaa oo dad jaahiliin ah oo diin iyo midna aan lahayn yaa waxay aada u ilaalin jireen cirdigoodii oo gabadhoodii inay xumaan samayso ama faaxisho samayso yaa waxay ka doorbideen inay iska dilaan saxwaa waa xumaan laakiin waxay tusinaysaa dadkaas ee cirdiga meeshuu ka joogo waxaa la yaable nin muslin ah oo diin sheeganayo inuu gabadhiisii ay sabahlala isaga socoto oo ay masaarixda iyo meelaha riwaayada lagu dhiga ay kaniikinayso oo ay qaawan tahay oy multaqata min ashaaric iska noqoto jidadka laga wato oo waxna ay ku dareemaynin labadaas xaal isbarbar dhig labada waa wada xun yihiin laakiin waxaa ka xun nin muslim sheeganayo inuu wax khiira ayna ku jirin cirdigiisii iyo ahalkiisii uusan danaynin kaasna dembi kale uu sameeyey oo qofkii waxa weyaan in nafti laga dilo waxa weyaan dembi ka xun ma jirto marka laakiin kan kalena bal fiiri asigani marka waxa weyaan waa waa laba naqiid isku awayaan waqad wuxuu uri waqad nabahtu waan ku baraarujiyey cala alwaqfi calaa naxwi raxmat bitaa'i lagu istaago iyo wa muslimaati bilhaai lagu istaaga biqowli aniga qowlkayga bacdu aan iriyay waqad yuckasu fiihina amarka sidaas cagsigiisa inuu noqdaa dhici karto markuu yiri raxma tadeeda ha loo badelaa cagsigeeda maxuu noqon karaa tadeeda lagu baaqi wa muslimaat taa lagu istaagaa iri cagsigeeda maxuu noqon karaa in tadi ha loo bedelo intaasba waa imaan kartaa buu leeyahy marka waqad yuckasu fiihinada gadaalay ka imaan doonta wa calىa naxwi qadin rafcan wa jaran biاlxadfi wa naxwi اlqaadi fiihimaa bilihbaati intana wuxuu ka hadlayaa isimkii oo manquuska ahay isimka manquuska horeyaan usoo marnay waa kulu smin yantahi bilyaa saakina mukhafafa qablaha kasra laazima alqaadi alhaadi ataraqi atalaaqi waxaasoo dhanaa la yidhaahdaa isimka alwaali marka isimkaas manquusa la yidhaahdaa waxaa manquus loogu magacaabay fi akhari axwaalihi ya-da uu ku dhammaadaa laga gooyaa oo hadda qaadi iyadoo ya-diyaa la gooya qaadin ah la yiri marka isimka saasaa manquus loogu magacaabay icraabtiisaan kasoo hadalnay markii ha lagu istaaga la yidhaahdo laba xaalo u kala baxa inuu yahay munawan oo alif iyo ilaam ay ku jirin iyo inuu munawan ahayn alif iyo ilaam ku jirto fiiri qaadin iyo alqaadi laba xaalay kala tahay haddii manquuskii ou munawan uu yahay ee alif ilaam ay ku jirin waxa weeyaan xarakada in laga gooyo fii xaalati rafci waljari xarakada laga gooynayaa sukuuna loo badalaha mثلا hada qaadin wmartu bqaadin hada qaadin hadaa tira qaadin waa khabr mubtada waa marfuuc marartu bqaadin hadaa tirahdo waa jaari majruur weeyaano waa hoos dhigan yahay labadibo waxa waaye xarakada laga qaada sukuuna lagu bedela hada qaad wmartu bqaadi aad waa markuu marfuuci majruur haddii alif iyo laam ay ku jirto alqaadi haddii la yiraahdo asna fi xaalati rafci waljari ya-da sideeda baa lagu baaqiyeelay sukuuna la geyna oo jaa alqaadi buu ahay waqfigii sidii buu noqonaa jaa alqaadi marartu bilqaadi buu ahay marka lagu istaaga marartu bilqaadi wax isbedelaya maleh laakiin markuu fii xaalati nasbi hadduu yahay haddii ou mujarad min alwalaam uu yahay ouna markaa mansuub noqdo tanwiintiisa alifaa loo badala raaytu qaadiyan ou ahaa raaytu qaadiyaa alaleeyahay haddii alif iyo laam ay ku jirtay raaytu lqaadiya ou ahaay fatxadaasaa laga qaada raaytu lqaadiy alaleeyahay xaalaadkaas isimka manquuska ay gaar ku tahay walwaqfu calaa naxwi qaadin qaadin iyo wixii lamid ah oo isimkii manquus mujarad min alif walaam oo munawan ah markii lagu istaaga la doono rafcan fi xaalati rafci wa jarin fi xaalati jari bilxadfi buu ahaaday oo macnaha qaadin markii lagu istaaga ya loo soo celi maayo oo qaadii buu ahaa ya-di waa ka go-an tahay sidaas baa lagu istaagaa qaad a laleeyahay wa naxwi lqaadi walwaqfu calaa naxwi lqaadi isimkii manquuska ahay markuusan munawan ahayn oo alif iyo laam ku jirto fiihimaa fi xaalati rafci waljari bilithbaati yadi baa la sugaya oo waxaad leedahay raayt ma jaaa alqaadi wa marartu bilqaadi idaa waqafta haddaad ku istaagtay cala lmanquusi isimkii la nusqaamiyey wa hwa lismu weeyaan aladii aakhiru yaa ay ku jirto yadoo maksuurun maa qablaha faima an yakuuna inuu yahay munawanan أو laa inuusan ahayn kala baxaa fain kaana munawanan haddii uu yahay mid tanwiinsan falafsaxu sida fasiixa ah alwaqfu calayhi isimkaas in lagu istaago weeyaan rafcan fii xaalati rafci wa jaran fii xaalati jari bilxadfi taquulu waxaad leedahay haadaa qaad wa marartu marka waxaa laga yaabaa qofki inuu yiraahdo oo awal ya maba jooginbe waxay ahayd sidiisaa loogu istaagaa in la yiraahdo liannahu ya-dan oo hadda haadaa qaadii ou ahay ya-dan lama goynin liajli waqf looma goynin ya-dan intaana isimkan lagu istaagin horteedayba go-naydba oo markii hadda aanan la waqfin haadaa qaadin wamartu biqaadinay iska ahayd marka hadda markii la yidhaahdo bilxadfi waxaad moodaa in waqfiga daraaddeed in yadi loo gooy maya yada waxaa loo gooy liiltiqaai saakinayn ayadoo qaadii ahayd isimkii waa la tanwiini tanwiintii oo nuun saakina yadi oo reebnaa kulantay yadi waa la gooy tanwiintana gadaala lasoo sijiyey marka waxay ahayd sida uu ahaayaa lagu istaagaa in la yidhaahdo wayajuusu waxaa banaan an taqifa calayhi bilya yaa inaad ku istaagtidna waa banaan tahay wbidalika waqafa ibnu kathiir yaa ku istaagay calaa haadin io wawaalin io wawaaqin bilyaai bau ku istaagay oo min qowlihi tacaala kamid eh walikuli qowmin haadii wamaa lahum min duunihi min waalii wamaa lahum min allahi min waaqii saasuu ibnu kathiir sidaasuu ku istaagay ibnu kathiir waxa weye axad lquraai almutaqadimiin ibnu kathiir oo tafsiirkan iskale abulfidaa ma aha ibnu kathiir waa fi lqarni saabic alhijri ninkaa mufasirkaa ninkana fi lqarni athaani wa thalith alhijri marka wuxuu leeyahay hadda quraada walikuli qowmin haad haad wamaa lahum min duunihi min waal wamaa lahum min allahi min waaq quraada saas ay ku istaagtay ibnu kathiir oo min alquraai sabca keliya yaa wuxuu ku istaagay isimkii oo manquus ah oo munawan ah you yadi u soo celiyey markaasuu min waalihi min waaqii likulli qowmin haadi ou yiri wa in kaana haddii uu yahay isimkii oo manquuska hayra munawanin falafsaxu alwaqfu calayhi in lagu istaago weeyaan rafcan wajaran bilihbaati cagsigii waa ka qowlihi ka qowlika waxaa tiri hada alqaadi wamarartu bilqaadi yaa tiri ya-di awalba waay joogtay qabla alwaqfi hada alqaadi wamarartu bilqaadi baad lahayd wbidalika waqafa اljumhuuru waa ku istaagay cala اlmutacaali iyo wtalaaqi oo fii qowlihi tacaala alkabiiru اlmutacaali liyundira yowma اtalaaqi jumhuurta waxay ku istaageen quraada maxaan ku irahdaa bilxadfi alkabiiru اlmutacaal liyundira yowma اtalaaq waxa weeyaan isimkii al ku jirto oo ay ahayd inay ya lagu istaago iyo ya intay gooyeen ba waxay ku istaageen sukuun marka calaa khilaaf afsax qur-aanka fasiix iyo afsax labada waa laga heli karaa laakiin shaadi lagama helay wawaqafa ibnu kathiir wuxuu ku istaagay bilyaai cala wajhi afsax ibnu kathiir alkabiiru lmutacaali liyundira yowma talaaqi asiga ibnu kathiir markan isim manquus oo dhan munawan ha ahaado iyo eh, alif iyo laam ha ku jirto yaa buu ka cugsaday jumhuurta ah, waxay sameeyeen eh, badigood sida afsaxay isku waafaqeen qaarkoodna waxa weyaan fi bacdi alaayaatna waxay akhriyeen cala alfasiix waqad yuckasu fiihina in ayaga dhammaantooda la cagsiyana waa dhici kartaa markaasuu ri adamiiru oo yuckasu fii hinadaas hinadaas raajicun wuxuu u laabanayaa ilaa qalbi taai raxma haa aan loo celiyo marka raxma ha-a lagu istaaga cagsigeeda maxaa waa ta baa lagu istaagaa raxmat ay noqona iyo wa ithbaati taai muslimaat muslimaat tadeeda oo la sugo aلdamiiru raajicu ilىa qalbi taai raxma haa an loo celiyo iyo مسلمات ithbaati muslimaat tadeeda oo lo sugo cagsigeeda fiiri muslimaat waa fasiixi ama afsaxi wa in ayada cagsigeeda la akriyo muslimaah la yiraahdo waa iyo waxay u laabanay waxadfi yaai qaadin qaadin yadeeda oo la xadfo asalki taas waa iyo wa ithbaati yaai qaadi qaadi yadiisa oo la sugo markaasuu wuxuu markaan wqad yuckasu fiihina macnaheedu waxa waay ay qad yuuqafu in lagu istaago calaa raxmat bitaa lagu istaago wa calaa muslimaatina bilhaai lagu istaago wa calaa qaadina bilyaai lagu istaago oo qaadi la yiraahdo wa cala qaadina bilxadf lagu istaago cala qaad la yiraahdo kaasaa cagsi ah marka musanifka waxay ahayd inuu adamiir raajic iska dhaafo waqad yuckasu fiihina waxaa lagala jeedaa ay qad yuuqafu calaa raxma bitaa asalkii waxay ahayd ha in lagu istaago wa calaa muslimaatina ha lagu istaagaa dhici karto asalkiina waxay ahayd ha in lagu istaago haakada walaysa fii nasbi qaadin wاlqaadi ila alyaau isimkii manquus markuu mansuub yahay hadda waxaan soo sheegnay rafcan wa jaran waxay qofki isweydiinayaa hadduu mansuub yahay maxay noqonaysaa markaasuu wuxuu ku yiri walaysa fii nasbi qaadin wاlqaadi ila lyaau baa ku sugan ida kaana almanquusu hadduu yahay mansuuban wajaba fi lwaqfi waxaa waajibaya asiga lagu istaagay ithbaatu yaaihi fain kaana munawanan hadduu u yahay ubdila min tanwiinihi alifuna loo badelaa ka qowlihi tacaala rabanaa inanaa samicnaa munaadiyaa yaa laleeyahay markii lagu istaagay haddii la waslina munaadiyan yunaadi yaa laleeyahay marka munaadiya hadda munaadin haadaa munaadin wa marartu bimunaadin isim manquus ou ahay ama almunaadi al baa la geli karaa maadaama mansuub ou yahay isimkii caadiga ahay ou lamid yahay kaana caliiman xakiimaa si loo dhihi jiray yaa munaadiyaa loo leeyahay wa in kaana gayra munawanin haddii uu yahay mansuubna ou yahay wuqifa cala alyaai baa lagu istaagaa ka qowlihi tacaala kalaa idaa balagat itaraaqii haddii lagu istaago taraaqii aa laleeyahay ya-di baa a kordhigeedi waa la goynaya haddaa la xariiriyana kalaa idaa balagat itaraaqiya waqiila man raaq kalaa idaa balagat itaraaqiya saasay ahayd awal waa kordhigneed markii lagu istaaga la rabo isim caadi ahoo lagu istaagay ayaa laga goynaa keli a wa yuuqafu calaa idan waxaa lagu istaagaa iyo wa naxwi lanasfacan iyo wa ra-aytu zaydan bilalifi isim kasta oo munawanan ah tanwiintiisana fatxa ay tahay tanwiintaas alifaa loo bedelaya horeyaan usoo ishaarnay wa yuuqafu calaa idan tanwiin kastoy fatxa ka horeyso iyo wa naxwi lanasfacan oo waxaa weyaan tanwiin oo asalkeeda ay ka timid nuunu tawkiid اlkhafiifa iyo wa ra-aytu zayda bilalifi idaa lanasfaca ra-aytu zayda alal bilalifi waqfiga hadda kama hadlayo waqfi munaasib miya mase ma aha ma hadda idaa keligeed m idan abadaa aw waqfiga saxiixa abadan waay laakiin neefti hadday kula qabato maxaa lagu istaagayaa idaa alle idan ma dhehaysid lanasfacan binnaasiya lanasfacaa ma dhehaysid lanasfacan ma dhehaysid lanasfacaa tanwiinta alifaad u bedelaysa ra-aytu zaydan markaad ku istaagaysid dhihi maysa ra-aytu zaydan dhihi maysa ra-aytu zaydaa yajibu fi lwaqfi waxaa waajib qalbu nuuni saakina nuuntii reebneed in loo rogo alifan in loo rogo fi halaathi masaa'il ixdaahaa mideeda idan weeyaan hada huwa asaxiix wa jazama ibnu cusfuur wuxuu u jasmiyey ou gooyey fii sharxi اjumal biannahu yuuqafu calayha binuun idan idan sida loo akrinaya nuuntaa lagu istaagaa buu leeyahy ibnu cusfuur oo idan nuun baa leeyahy wa banaa calaa daalika wuxuu ku bineey annahaa tugtabu binuunana loo qorayaa buu ri idan abadan markii lagu istaagayo nuuna lagu istaagaya markii la qorayana alifteeda nuuna loo qorayaa buu ri ibnu cusfuur walaysa kamaa dakara sidaasna ma ah wuxuu sheegay sax ma ah walaa takhtalifu lquraau quraada iskuma khilaafaan fi lwaqfi calaa naxwi walan tuflixuu idan abada anahu bilif inuu yahay layskuma khilaafsano oo walan tuflixuu idaa ala leeyahay marka hadha waad soo celinaysaa walan tuflixuu idan abadaa waqafka abadan waa sax laakiin hadday neefta idan kuugu qabato ma waxaad leedahay walan tuflixuu idan maad leedahay mase walan tuflixuu idaa aad leedahay quraadoo dhan waxay ku ijmaaceen inay leeyihiin walan tuflixuu idaa abadan lagama hadlo hayo kaaga khaldamin abadan in tanwiinteeda alif loo badelaya khilaafka ma joogo laa ibnu cusfuur walaa hayruhu athaniyatu midda labaad oo tanwiinti nuun alif loo badelaya nuunu towkiid اlkhafiifa towkiidkii nuuntiisi oo fududeed waay nuunu towkiida waxay u kala baxdaa mid khafiifa iyo mid oo oo oo thaqiilo ah layusjanana walayakuunan min asaakiriin layusjanana nuuntaas nuunu tawkiidi thaqiila waa shidan tahay ayadoo khafiif ena walayakuunan min asaakiriin walayakuunana yay ahaan leeda oo la thqiilayn lahay marka nuunu tawkiid alkhafiifa alwaaqicati bacda alfatxa hadday fatxa ka horeyso oo lagu istaaga nuunu tawkiid nuunti alifaa loo bedelaya ka qowlihi tacaalaa lanasfacaa aad leedahay walayakuunaa waqafa aljamiicu calayhimaa quraada dhammaantood waxay ku istaageen labadaas mowdic bilalif fiiri markaan lanasfacan haddii la xariiriyo lanasfacan binnaasi lila ishkaal kama joogto hadday neefta kugu qabato ma lanasfacan maad leedahay mase lanasfacaa waxaad leedahay lanasfacaa walayakuunan min asaakiriina bay ahayd haddii walayakuuna neefta kugu qabato walayakuunaa aad leedahay nuunti maadaama fatxa ka horeyso alifaa loo bedelaa qaala shaaciru wuxuu iri wa iyaaka waalmeytaati la taqrabannaha walaa tacbud الshayطaana wallaha facbuda wa iyaaka wاlmaytaati waxaan kaaga digaa meytaad inaad u dhowaatid yani wax meyta inaad cuntid yaan kaaga digaa ee laa taqrabanaha ha u dhowaanin meytada waa muxaram walaa tacbud الshayطaana shaydaankana ha caabudin wallaha facbudaa ilaah oo keli a caabud marka fiiri waxa weeyaan walaa tacbudu shayطaana wallaha facbudaa yaa loo jeeda oo waa maxay wallaha facbudan yay ahayd nuuni towkiidigo khafiifka ahayd yaa alif loo bedelay marka yani qur-aankiina wuu ku soo arooray waqad istacmalathu اlcarabu qablahu beytkan waxaa yiri baa la yidhaahdaa Eh, ninkii acsha ahaa yaa yiri nebigu intuu u yimid uu soo aaday inu islaamka qaato ugu yimid markaasay kufaaru quraysh yaa macnaha jidkiisa u galeen markaasay ka wareejiyeen yira ninka annagaa kaa naqaano waa nin majnuun ah diin oo laga qaatana ma aaminsano marka qasiidada soo diyaarsado nabiga inuu hortiisa ku yiraado ou diintiisa ku ammaana ou rabay bay waxay ugu bedeleen dhaqaale i lacagay siiyeen markaasay islaamka dhaafiyeen ayib athaalithatu midda saddexaad tanwiinu lismi اlmansuubi midkaana asal u ah isimka tanwiintiisa oo mansuubka alifaa loo bedelayaa waxaad leedahay ra-aytu zaydan markaad leedahay ra-aytu zaydaa aada leedahay waa kan qur-aankii oo dhan baa yaa u badan sidaas inahu kaana caliiman xakiimaa yaad leedahay hada waqafa calayhi اlcarabu carabti waxay ugu istaagtay bilalifi ilaa rabiica qolada la yihah qabiilkaas maahine fa inahum waqafuu way ku istaageen calaa naxwi ra-aytu zaydan bilxadfi bay ku istaageen oo waxay yidhaahdeen ra-aytu zayd ay yidhahdeen tanwiintii ay gooyeen oo isimka markuu marfuuc iyo majruur ou yahay oo kale kalamad dhigeen haddii aad tiraahda jaaa zaydun haddii la ku waqaf zayd alaleeh marartu bizaydin kuwa qof hadii lgu marartu bizaydin markaasaa fii xaalati nasbina waxay dhahn raaytu zaydan zayd ay yidhaahdeen oo waxay kala mid dhigeen midkii marfuucaha oo majruurka ah shaacirkooda wuxuu yidhi alaa xabada gunmun wa xusnu xadiiثiha laqad tarakat qalbii biha haa'iman danif uu yidhi alaa wanaag badana gunmun gabadha la iyo wa xusnu hadalkeeda quraxdiisa wanaag badana laqad tarakat waxay kaga tagtay qalbi aniga qalbigayga haa'iman inuu yahay mid wareersan oo biha iyadii danif ee dhici rabo dhamaan rabo danif waxaa la ninka oo markuu dhiman rabo uu tacbaan noqdaa la yihahda marka hadda maxalushaahidka waxa waaye laqad tarakat qalbi waxay ka yeeshay haa'iman xaal uu yahay haa'imanti haddii tarakada bimacnaa jacala laga dhiga mafcuulu thaani uu noqonay haddii taraka sidiisa lagu baaqaya haa'iman xaal wa laqad tarakat qalbii waxay ka tagtay haa'iman mid ku wareersan bihaa bigunmi gabadhii lahay danif ee liitoo dhici rabo oo baabi'i rabo marka haa'iman danifan ou ahay ilan danifkii waa sifa lihaa'im alif baa danifan asoo ahay you tanwiinti intuu gooyey you sukuun ku istaagay taasuu marka u jeega waa reer rabiica baa yaa sidaas qabaan markaasuu wuxuu yiri saddexdaas idan iyo la nasfa can iyo ra-aytu zaydan bilalifa lagu istaaga kamaa yuktabna sida loo qoray fiiri markaan alifta idan ku jirto iyo nuuna towkiid oo khafiifo ah iyo isim mansuub ah oo munawan ah waxaa lagu istaagaa bilalif kamaa yuktabna sidii saddexdoodaba alif loo qoraya aliftiyaa lagu istaagaa idan markii la qoraya maxaa loo qoraa nuun maa la qoraa mase alif alifaa la qoraa aliftaasaa lagu istaagaya ko lanasfacan iyo walayakuunan haddii la yidhaah la qoro maxaa raaytu zaydan markii la qorayo tanwiinti maxay u qoran tahay alifay u qoran tahay aliftia lagu istaagay lamaa dakartu markan sheegay alwaqfa ku istaagid calaa hadihi thalaatha dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmihaa sida loo qorayo fi lkhadi markii la qorayo khadka ahaan istidraadan aan u sheegee naxwada shaqadeedii ma ah laakiin hadalka markuu hadalka kaa raaca istidraad ana nuuna nuunta oo fi masaa'il thalatha fi lmasaa'il athalaatthi saddexda mas'ala ku jirto tusawaru alifanaa loo suuraya calaa xasabi alwaqfi dhawaaqana nuuna lagu dhawaaqaa qoraalkana alifaa loo qora idan abadaa hadda idan maxaa lagu dhawaaqay nuun nuuntana ma loo qora alifaa loo qora lanasfacan nuunaa lagu dhawaaqaa laakiin alifay u qoran tahay sidaas oo kale ra-aytu zaydan hadaa tiraahde nuuna lagu dhawaaqa alif ayna u qoran tahay wa can ilkuufiyiina waxaa ka ahday ana nuuna tawkiidi tusawaru nuunan nuunu tawkiid lanasfacan hala qora haddii la yidhaahdo alif looma qora nuuna loo qoray leeyihin wa can ilfaraa wuxuu qabaa ana idan idaa kaanad naasibatan hadday tahay kutibat bilalifi baa loo qorayaa idanta waxa weeyaan min xuruufi annawaasib ama min annawaasib lilficl mudaarican soo marnay idan ukrimaka markay ay ay daraf iska tahay iyo markay xaraf naasiba ay tahay labay ku kala duwan tahay baa uu leeyahay fara hadday xaraf tahay oo naasibad ah kutibat bilأlif oo waxaad leedahay haddirtan idan ukrimaka haddii la yidhaahdo waxaa loo qorayaa alifaa loo qorayaa buu leeyay wa ilaa kutibat binuuni baa loo qorayaa iyadoo farqan la kala geynaya beynaha beyna idan iyo wa beyna idaa ashardiya walfujaa-iya waxaa la cajiible faraa cagsi buu sameeyey liannahu waxaa weeyaan idantii markay naasibo tahay nuuna loo qoraa markay ay naasibo ahayne alifaa loo qoraa cagsi maa qaala alfaraa waqad talahasa waxaa macnaha eh, ka miirmay oo soo aruuray ana fi kitaabati idan halaathata madaahib inay ku jirto bilalifi mutlaqan in loo qoro sawaaun naasiba ha noqoto eh, aysan noqonin in alif loo qoro wa huwa qowl jumhuur wanuun in loo qoro mutlaqan ibnu cusfuur io wa tafsiil madhab lfara saddexdaas waay markaasuu musanifku wuxuu ri watuktabu lalifu bacda waawi ljamaacati ka qaaluu duuna alasliyati ka zaydun yadcuu wuxuu ri watuktabu tan waa masala kitaaba ku saabsan imlaa wax la yidhaahdo waay watuktabu lalifu baa la qoraa alif oo bacda waawi ljamaaca gadaasheeda ka qaaluu oo kale qaaluu waawda kadib alifaa la qoraa aliftaas waxaa lagu ishaara waawda ka horeysa waawi ljamaaca inay tahay walidaalika acraabta waxaan dhihi jirnay markii qaaluu ficil maadi mabni calaa dam itisaalibi waaw ljamaca waaw ljamaca faacil la yihahdo wlalifu litafriiqi farqan bayna waawi lmufradi wa waaw ljamci duuna alasliyati waawda asliyada ka soko ka zaydun yadcu ka qowlika zaydun yadcu haddaa tiraahda yadcuudaas waawdaada waa waaw ficilka ka mid ah ficilka dacaa yadcuu waawdaas waxaa weeyaan waa laamu lficli alif gadaasheed lagu qori maayo lanna waawdi maxaa weeyaan ficilkay ka mid tahay laakiin qoraalkaas waxa weeyaan waa markan carabiga anaga qorayna waay laakiin qur-aanka shaqa kuma laha waxaad arkaysaa qur-aankii mar oo waawgii waawuljamaaca uu yahay gadaashiisa alif uusan ku qornayn wa jaa-uu bisixrin cadiim oo kale waxaad arkaysaa waawdii alif kama daba qorno marna waxaad arkaysaa wallaahu yadcuu ilaa daari salaami yadcuudaasoo waawdii oo ficilka ka mid oo alif laga daba qoray marka qur-aanka qoraalkiisa waa sunna mutabaca weyaan laa yakhdac liqawaacid imlaa laakiin markii qur-aanka laga yimaado carabiga hala qor liraa qawaacidaasay leedahay saas u xasuus wa tursamu lalifu yaaan in tajaawazat اthalaatha wa tursamu lalifu alifta waxaa oo loo rasmiya qoraa yaa ana loo qoraa in tajaawasat thalaathata saddex xaraf alifta ka dambayso oo alif loogu dhawaaqa qoraalkeeda ya baa loo dhawaaqaa kastadcaa wاlmustafaa fiiri istadcaa hadda alifaad ku dhawaaqu caynta kadib aliftaas ya baa loo qoraa waa maxay hadday saddex xaraf wax ka badan ka horeyso ama ficil ha ku jirto kastadcaa ama isma ku jirta kalmustafa haddayba kelimada eh, alifta ugu dambeyso aliftaas hadayba saddex xaraf wax ka badan ay ka horeeyaan waxa weeye aliftaas dhawaaqa alifta loo dhawaaqa yabaa looyaa loo qoraya waxaa lamid eh aw kaana asluha alyaa asalkeeda ya hadday soo jeedane wax kastaba ha ka horeeyaana yaa loo qoraya ka ramaai walfataawa fiiri ramaa hadda laba xarafa ka horeyso maca daalika ya baa loo qoray lianna alalifa oo min ramaa asluhu min alyaa marka waxaad meeshaas ka fahamtay alif asal ee ma jirto luga alcarabiya alif kasta laabuda anahu munqalib ima can yaain wa ima can waawin marka ramaa waxaa ya loogu qoray oo ramey a loo qoraa waxaa loogu qoray lianna alalifi rama munqaliba min ya walfataana waa lamid ramaa iyadoo ficil a waa fataana iyadoo isim awa alifta fataa ku jirta waxaa ya loogu qoray liannaha munqaliba min ya wa alifana loo qoraa fii gayrihi haddii kelimadii alif ay ku dhammaato laba xarafna ay ka horeyso oo aliftaasna ay ka soo gadoominay waaw ka soo gadoontay waaw looma qoray alifaa loo qoraa ka qafaa iyo walcasaa waay marka qafaa hadda fiiri waa alifti laba xarafaa ka horeyso maxaa sidii ramaa oo kale loogu qori waaye oo qafay loogu qori waay casaa sidii fataa oo kale maxaa loogu qori waay markaasaa lagu leeyahay aliftan qafaay casaa ku jirto waaw bay ka timid markaa waaw loo qori maayo alifaa lagu baaqiyeelaya markaasaa qofka isweydiina waxau leeyahay aniga imkaaniya aan ku ogaada ma jirta eh in aliftan ya ka soo gadoontay iyo in waaw ka timiday seen ku garan karaa markaasaa lagu yiri wayankashifu waa faydma amru alifi lficli ficilka alifta ku dhamaado amarkiisa wuxuu ku faydma bitaai in lala xariiriyo taaulfaacil in lala xariiriyo yaa lagu garan karaa ka ramaytu wa cafawtu oo kale wa fiiri ficilka hadii uu alif ku dhammaado oo ramaa iyo hadaa iyo dacaa iyo eh, iyo wixii lamid eh ood aliftaas rabtay waxay kasoo gadoontay inaad ogaatid taaulfaacil u tiiri marka aliftii waa kuu cadaanay ramaa hadda maxay noqona ramaytu marka waxaa kuu cadaatay aliftii ramaya inay ka timid cafaa io dacaa hadda taa u tiiri dacowtu cafawtu waxaa muuqatay inay alifta oo ku jirto inay waaw ka timiday ramaa alifteedana yaa inay ka timiday hadaa hadaytu aada leedahay wاlsmi bالتaثniya wayankashifu amru alif اlsmi waay wayankashifu waa faydmaa amru alif اlsmi isimka alifka ku dhex jirana bitaثniya ku faydmaa amarkiisa yankashifu bmacnaa wuu ku cadaadaa amru alif اlsmi isimka aliftiisa amarkiisa wuu cadaadaa bitaثniyati ka casaweyni wa fatayeyni haddii casa iyo fataa alifteeda aada rabtid asalkeeda meeshay ka timid ayaga tathniya geli markaasaad leedahay haataani alcasawaani aad leedahay marka casaadi casaweyni fata fatayaani aad leedahay fatayaani suuratu yuusuf fatayaani marka alifta fataa ku jirto in ya ka timiday ay daliil u tahay intii buu ku cadaynaa marka musanifku wuxuu ku yiri lamaa dakartu markan sheegay hadihi اmasأala oo min masaa'il اkitaabati qoraalka masaaisheeda kamide yan istadradtu waxaan aan kadaba raacsiiyey bidikri mas'alatayni muhimatayni laba mas'ala sheegitaankeedo min masaa'iliha ixdaahumaa labadoodii anahum faraquu way kala geeyeen bayna alwaawi fii qowlika zaydun yadcuu iyo wa baynahaa fii qowlika alqowmu lam yadcuu way kala geeyeen buuri oo fazaaduu alifan bay ziyaadiyeen bacda waawi ljamaacati jamaacada waawgeeda oo alqowmu lam yadcuu waawda kadib waa alifaa la ziyaadiyey wa jaraduu alasliyata midda asliyadana way ka dhartireen min alalifi oo zaydun yadcuu waawdeeda waxba lagama daba dhigin waxay u yeeleen qasdan litafriiqi baynahumaa in la kala geeyo qaacidadaas waa imlaa qur-aanka waxaa weyaan fii mawaakina badanaha ku khilaafsan athaaniyatu ana min alalifaati waxaa kamid eh, e almutaarifati alifaadka geeska dhaco mutaarifa bimacnaa aakhirka dhaco waxaa kamid eh maa yusawaru alifan wax alif loo qoro wa minhaa maa yusawaru yaaan wax loo qoro yaa kamid eh. ayib wa daabitu dalika ana alalifa alifta aakhirka dhacdo idaa tajaawazat halaathata axrufin kelimada ay ku jirto saddex xaraf hadday ka badan tahay aw kaanat munqalibatan can yaa-in yaa hadday kasoo wareegato ama yaa ay kasoo wareegato suwirat yaa-ana loo suurayna loo qoraya mithaalu dalika fi nawci اlawali midka saddexda xaraf ka badan waxaa ka mid eh ka horeyso iyo wax ka badan wa fi nawci thaani nooca labaad oo alifti markii ya ka soo gadoonta ay tahayna rama iyo hadaa iyo fataa iyo hal hadaa waa oo waxaa weeyaan waxay ka timiday ya waxaa loogu qorayaa in in lagugu tusiyo in ya ka timid wa in kaanat thalithatan hadday tahay xarafka saddexaad munqaribatan can waawin kasoo gadoontay suwirat alifan waaw loo qorima alifa loo qoraya wadalika naxw dacaa io wacafaa laba ficil waa walcasaa io walqafaa laba isim waay ama isim ha ku jirto ama ficil ha ku jirto hadday alifta aakhirka ay dhacdo oo ay midda saddexaadna noqoto waawna ay kasoo gadoonto alifaa loo qoraya walamaa dakartu daalika midkaas markan sheegay yaan ixtajtu waxaan u baahday ilaa dikri qaanuunin inaan qaacido u sheego yatamayazu bihi qaanuunkaas uu ku kala soocmaya dhawaatu lwaawi min dhawaati ilyaai markaan iriyay sidaana loo qora haday saddex ku jirto haday asalkeeda kasoo gadoonto dadkiina asalkii ma wada yaqaaniina qaacida inuu sheegaan u baahday fiiri qaanuun waa lafi qadiim oo la isticmaalo waa fadakartu waxaan sheegay annahu idaa ashkala hadduu macnaha ishkaal noqdo amrulficli ficilka alifta ku jirto haddaad amarkeeda kala gara weysa mawaaw bay ka timid masayaa wasaltahu waxaad la xariirinaysaa bitaa mutakalimi mutakalimtii tadiisi aw ilmukhaaabi ama ninkii lala hadlay famahmaa dahara wixii kuu muuqda fahwa asluhu weeyaan alaa taraa miyaadan arkayn annaka taquulu waxaad leedahay fii rama i wahada ramaytu wahadaytu waa bita mutakalim waa taas ramaytu wahadaytu ta mkhaaabna ramayta wahadayta mkhaaabkana saas marka fiiri ramaa iyo hadaa alifteedi waxaa ku cadaatay inay ya ka soo gadoonta lanahu markii tadii lala gediyey waxaa lamida ficilkii mudaaricna waa lamid ramaa hadii lagu yiraahdo mudaaric ka keen yarmi hadaa yahdi saasaad leedahay ayib wa fii dacaa wacafaana waxaad leedahay cafawtu wa dacawtu tadaasa ah waxay ku cadaysay waawdi waxay kasoo gadoontay wa idaa ashkala hadduu ishkaal galo amru ismi isimka amarkiisa aliftii isimka aakhirka kaga jirtay haddaad garan weyso waxay ka timid nadarta ilaa tahniyatihi waxaad u fiirisaa muhanada famahmaa dahara fiiha wixii ka muuqda fahuwa asluhu markaad tathniyeysid wixii kasoo baxa yaa asal u ah alaa taraa miyaadan arkaynin anaka taquulu inaad leedahay fi lfataa wاlhudaa waxaad leedahay alfatayaani wاlhudayaani aad leedahay wa fi lcasaa wاlqafaani alcasawaani wاlqafawaani casaweyni wاlqafaweynina waa laleeyahay alfatayayni wاlhudayayni yadaas dambo waa yadi craabta wa hada kafawaani iyo casawaani waxaa loo yiri waa tahniya alifa lagu godaa markay marfuuc tahay markii oo la nasbinayo oo tirahda ra-aytu lcasawaynine waawda hore waa tii alifka soo dega doontay laakiin aliftan oo casawaani waawdeeda ka dambaysa alifu tahniya waay midda laga hadlaya waa alifta taniyada waawda ka horeyso oo casaa alifteediio waaw isu badashay waay wmaa axsana maxaa ka wanaag badiy qowla shaaibi raximah اllahu tacaala wa tahniyat اlasmaai takshifuhaa wain radadta ilayka alficla saadafta man hala ou yiri wa tahniyat اlasmaai asmaada in la labalabeeyo takshifuhaa way kuu feydeysaa buuri asmaada haddii la tahniyayo alifta oo isimka mufradka ku jirtay yaa xaalkeeda kuu cadaynayso hadda casaa iyo qafaa alifteeda waxaa waaye waaw bay isu bedeshay markaan tathniyeyn fataa iyo ya bay isu bedeshay marka tathniyat lasmaai takshifuha wa in radadta ilayka alficla ficilka hadaad adiga isu celisidne saadafta manhala meel oo macnaha biyo cabidaad waafaqaysa manhal meel macnaha wixii laga loo baahnaya laga helo oo markii hadda aan soo nir ramaytu ficilkaas adiga isu tiirisi radadta ilayka alficla ramaytu iyo cafawtu aad tiri ficilka hadaa taaulmutakalim gadaal kaga gelisidne asna amarkiisu ku kashifma qaala alxariiriyu wuxuu yihi raximah llahu tacaala ida alficlu yowma guma canka hijaauhu faalxiq bihi taa alkhitaabi walaa taqif fain tarahu bilyaai yowma katabtahu biyaain wailaa fahuwa yuktabu bilif xariiri saaxibu mulxat اlicraab yaa wuxuu yiriyey abyaadan kitaabkiisa mulxat اlcraabna kuma jirtee ida alficlu ficilkii yowma maalin guma cankayjaa-u xuruuftiisa haddii lagaa daboolo ficilkan alifta ku jirto hadaad ka garan wayso meesha asalkeeda ka timid fa alxiq bihi waxaad haleeshiisaa taa alkhiaabi khiaabki tadiisi walaa taqif hana istaagin oo hadda ramaa iyo iyo oo kale taa ulkhitaab halayshii ramayta wa hadayta tadaas taa ulkhitaabbaa la yihahda aliftii ramaa ku jirta arinteeda waa kuu cadaatay fa in tarahu haddaad aragtid katabtahu inaad qortay bilyaai aad ku qortay yowman la fain tarahu hadaad aragtid bilyaai inu yahay yowman maalin oo fain markii aad taa khitaabki u tiirisay hadday ya soo baxto oo ay noqoto ramaytu katabtahu bilyaai baad alifta u qoraysaa markaas fa in tarahu ficilkii haddiid aragtid bilyaai ya ay ku soo baxda yowman maalin katabtahu aliftaas marka waxaad u qoraysaa biyaa-in ramaa alifteeda marka ya aad u qoraysaa ramay a loo wa ilaa haddii markii taa khitaab loo tiriyo alifti ya isu badali wayso fahwa yugtabu bilif loo qora oo waxaad ogaanaysaa aliftaas inay waawka soo gadoomtay oo cafaa cafawta iyo dacaa dacawta haddaad tiraahdid oy waaw isu badasho waxaad ogaanaysaa aliftaas waxaa loo qoraya alifnimadeeda loo qorayaa ee ya loo qori maayo wallahu aclam sal allahu waslama calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin